alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illah wacalaa aalihi waasxaabihi ajmaciin waxaynu ku guda jirnay baabu qowli llahi tacaala alam tara ila ladiina yazcumuun ila aladiina yazcumuuna anahum aamanuu bima unzila ilayka wamaa unzila min qablik yuriiduuna an yataxaakamuu ila طaaquut ilى akhiri اlaaya maqsuudkiiyo ujeedada baabkan waxaynu ku sheegnay haye bayaan xukm التaxaakum ilى غayri sharc الlah alxukm bima anzl اllah min lawaazimi maada min lawaazimi min lawaazimi shahaadati an laa ilaha ilا اllah marka alxukm bغayri ma anzl اllah alxukm bima anzl اllah wa min الtwxiid alxukm bغayri ma anzl اllahuna yunaafi الtawxiid fii aslihi aw fii kamaalihi ilaahay sharcigiisa waxaan ahayn in lagu xukumo ama loo xukum tagaa waa mid asalka tawxiidka meesha ka saareysa waa xaaladaha kufri akbara uu yahay ama waxay meesha ka saareysaa kamaalka tawxiidka ee waajibka ah baabkan iyo baabkii ka horeeyey maxay tahay calaaqada ka dhexaysaa maxay wadaagaan haye waxay wadaagaan takyiiru sharci illaah maanaa sharcigii ilaahay in wax kale lagu bedeshay maxay ku kala duwan yihiin ايش الفرق ايه طاعة العلماء والأمراء في ماذا التحليل والتحريم التحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله باب كنا التحاكم إلى غير الله ورسوله markaa sheekh alfawsan wuxuu odhanayaa hada lbaabu min jins lbaab aladi qablahu kilahuma fi takyiiri sharci lalik lakin hada lbaabu yakusu taxaakuma fi lkhusuumaati khaasatan baabkan wuxuu ku gaar yahay waxyaabaha la qabto in loola tago cid ilaahay sharcigiisa waxaan ahayn ku xukumaysa albaab aladi qablahu fi اtaxliili wاtaxriimi cumuuma baabka ka horeeyaana wuxuu ku saabsan yahay yaana in lagu adeeco cid xalaaleynta iyo xaaraantimeynta ayib alxukmu fi xayaati الnaas muxuu qeybsamaa baynu nihi alxukmu fi xayaati الnaas haye nawcaan alأwl الحكم فيma يتacalq بالأmور التنظimiية والإdاariية wuu banaan yahay naam marka الحكم المتacalq بالأmور التنظimiية والإdاariية جائز بشharط an laa يkhaliفa نصا شharعيا أو مqصدا من مaqاصد الشhaريعة وqواعد الملة yaa tusaale u keenaya الxukm fi اlumuur التنظimiya اlidaariya haye qaanuunka wadamarista oo kale nacam maxaa u daliilo taas aye nacam صaxaabadu laga soo bilaabo waqtigii cumar waxay dejiyeen umuur tanظimiya idaariya waktigii nebiga caleyh salaatu wasalaam aan jirin laakiin arrimo aan shareecada ka hor iman ahayn dadkana nafci ugu jiro iyo waxtar iyo masaalix bay ahaayeen xaalka labaad ayuu darsigeenu ka bilaabmaya alxukm fima yatacalaq bilumuuri tashriiciya alxukm fima yatacalaq bilumuuri tashriiciya xaalka labaad ee xukumka dadka noloshooda iyo arrimahoodu waa xukumka la xidhiidha umuurta sharciyeynta ka axkaami alxuduud walankixa waalumuur almaaliya axkaamta xuduudda ciqaabaadka cuquubaadka go-aan ee shareecadu ee dembiyada qaar u yeeshay iyo arrimaha guurka yuu guursan karaa ninku yaanu guursan karin guurku muxuu shuruud leeyahy muxuu arkaan leeyahy maxaa waxa weeyaan eh, guurka buriya xallu qeydi nikaax keena iyo umuurta maaliga maxaa xaaraana maxaa xalaala wakadalika almaaakil walmashaarib maxaa la cuni karaa maxaa la cabi karaa maxaa la cuni karin la cabi karin noocan waxaa dadka waajib ku an ah yaltazimuu fiiha bima jaa bihi sharcu min alaxkaam waa arrimo ay shareecadu axkaam u yeeshay waxaa waajib dadka ku ah axkaamtaa inay sideeda u raacaan waman khaalafa hadihi alaxkaamu xakama bigayri ma anzla allah falahu axwaal haddaba waajibku waa ah in axkaamtii shareecadu ay dejisay sideeda loo raaco oo aan waxba laga bedelin hadday xuduud tahay hadday qisaas tahay hadday guur tahay hadday baac iyo wixii la xidhiidhay tawaabicdiisa tahay hadday tahay almaakil walmashaarib walmalaabis wakayri dalik haddaba qofka isagu taa khilaafa ee arrimaha noocaasa ah, xukunkii shareecadu ay u yeeshay midaan ahayn ku xukuma axwaal buu leeyahy xukun qura lama siin karo lama odhan karo saynu dersigii shalay kaga hadalnay waa kafir kufran akbara mukhraj min almilla waa kafir kufran asqara midna lama ilaaqi karo axwaal buu leeyahy saddex xaaladood baynu axwaasha kusoo urureyna lilxaaki bigayri ma anzla allah fi lumuuri الtashriiciyati halaaثaة axwaal xaaki bigayri ma anzla allah fi lumuuri الtashriiciya saddex xaaladood buu leeyahy alxaalaة اlأulى an yakuna alxukm bigayri ma anzla allah naatija can ictiqaadi qalbi maksuus in xukumkan waxaan ilaahay sharcigiisii ahayn ee uu ku xukumaya uu yahay mid ka dhashay caqiide qalbi oo gaar ah mujarad camal ma aha caqiida la socota an yakuna alxukm bigayri ma anzla allah naatija can ictiqaadi qalbiyin maksuus yunaaqidu wujuuba xukmi illaah caqiidadaasi xukunka ilaahay waajibnimadiisii ka hor imanaysa qofku wuxuu caqiideysan yahay in diinta laysku xukumo inaana waajibba ahayn ama wuxuu caqiideysan yahay ilaahay diintiisa wax khilaafsan in laysku xukumo inay jaa iska tahay inay iska banaantay aw cadlihi ama xukunka ilaahay wuxuu kaga hor imanayaa ictiqaadkaasi xagga cadaaladda xukunka ilaahay inaanu cadaalad ahayn buu qofkani caqiidaysany aw salaaxiyatihi buu kaga hor imanayaa wuxuu aaminsan yahay xukunka ilaahay cusuurtan dambe ee tatawurka xagga adduunyada la gaadhay inaanu ku habboonayn dadkana aanu anfac ahayn aw fii afdaliyatihi buu ku khilaafsan yahay oo wuxuu leeyahy xukunka ilaahay qawaaniintaa dadku ay samaysteen ee noloshooda ay ku maamulanayaan ayaa ka wanaagsan markaa suuradda koobaad ama xaaladda koowaad waa tahay an yakuuna xukm gayri ma anzla allah naatijan can ictiqaadi qalbiyi makhsuus oo maaha mujarad camal maxaa la socota xukm gayri ma anzla maxaa la socota oo ka dhashay caqiide qalbi u ka dhashay wa min suwarihi si ay tusaalayaal inoogu noqoto xukm gayri ma anzla allahu gaa caqiide qalbi xukumka ilaahay ka hor imanaysa ka dhashay tusaalayaal buu leeyahy xakowka istixlaal xukm bigayri ma anzla allah suuradiisuna waa an yaxkum bigayri ma anzla allah muctaqida anahu jaa-izu gayru muxaram wuxuu ku xukumayaa wixii ilaahay soo dejiye waxaan ahayn isla markaana wuxuu caqiideysan o aaminsan yahay inuu xukumkaasi xalaal u yahay uu u banaan yahay oo aanu xaaraan ka ahayn oo tusaale ahaan xukumkii ilaahay subxaana wa tacaala u dejiyey shaarib lkhamriga zaaniga saariqa mid aan ahayn buu isagu u dejiyey sida in la xidho ama tacziir maaliya laga qaado iyo wixii la halmaado isla markaana wuxuu aaminsan yahay sidaa uu yeelay inay bannaan tahay oo aanay xaaraan ahayn hadihi hiy suuraة اlأulى istixlaal xukm bغayri ma anzla اllah suuradaa xukunkeedu itafaqa اlculama calى takfir اlxaakim bغayri ma anzl lah fi hadihi الsura xukm bغayri ma anzla اllah xaaladda inuu kufri akbaro mkrij min almila yahay wax khilaafi aba yaraatay kama taagna shekh iسlاm iبnu taymiya raximah اllahu taعala wuxuu ku uhi minhaaj الsunaha juska shanaad safxada boqol iyo soddon walaa rayba ana man lam yactaqid wujuba اlxukmi ma anzla lah calى rasulihi fahuwa kafiru shaki kuma jiro qofkaan ictiqaadin wixii ilaahay rasuulkiisa kusoo dejiya in laysku xukumaa inay waajib tahay inuu kaafir yahay shaki kuma jiro faman istaxala an yaxkuma bayna annaas bima yaraahu huwa cadla min gayri itibaaci lima anzla allah fahuwa kaafiru qofka xalaashada inuu dadka ku kala xukumo wuxuu isagu cadaalad u arko isagoon raacin wuxuu ilaahay soo dejiyey kaasi waa kaafir buuhi waa gaal waxaa kaloo uu ku yihi saahibulmasluulka juska koowaad socda shan boqol sagaal iyo labaatan waman facala almaxaarima mustaxila laha fahuwa kaafiru bilitifaaq qofka wixii laga xaaraantimeeyey xalaashada sameeye isagoo xalaashanayo inay xalaalu tahay aaminsan waa gaal si laysku waafaqsan yihi qofka alxukm gayri maa anzla allah shay jaa-is oo banaan u arkaana wixii ilaahay ka xaaraantimeeyey buu xalaashada fainahu ma aamana bilqur'aani min man istaxalla maxaarimahu qof qur wuxuu xaaraantimeeyey xalaalo arkaa dee qur ma rumayn xataa haddaanu maxaarimtii samaynahayn ee xalaal inay tahay un u arko intaasuu ku kufriyaya uu ku gaaloobaya wa qaala walinsaanu mataa xallala alxaraama almujmac caleyh aw xarama alxalaal almujmac caleyh insaanku markuu xalaal xaaraanta xaaraannimada laysku waafaqsanyay almujmac aleyh waa qayd muhima wey waxaa dhici karta ashyaada qaarkood inay culimadu xaaraannimadooda isku khilaafaan markaa qofku qofka ijtihaadkiisa ku gaadha in waxaasi xalaali lama odrhanayo xaaraan buu xalaashay tusaale ahaan ribada suwarkeeda qaar baan xaaraannimadooda laysku waafaqsanayn horta lacagta riba ma gashaa waa maxalu khilaaf markaa imika qofka idhaahda ribadii ku tacaamulaya xagga sarifka iyo lacagaha ee la waa jaa-iso waa bannaan tahay odhan mayna gaal baa waynu la doodaynaa dee xukumka bidaliilihi baynu ugu cadaynaynaa watacliili waayo waxaani mujmac calayhi maaha xaaraan xaaraannimada laisku waafaqsanya maaha aw xarama alxalaal mujmac caleyhi ama xalaal xalaalnimadeeda laysku waafaqsanyay buu xaaraantimey haddii shayga xalaalnimadiisa laysku khilaafay qofkii lagu gaalaysiin maayo aw badla asharca almujmaca calayh ama sharcigii inuu sharci iyo xukum ilaah yahay laysku waafaqsanaa buu bedelay bedelistu siday noqonaysaa goormaa la odhan karaa sharcigii buu bedelay haye tafadal ayb maala azani lmuxsan ama gayr lmuxsan الzani غayr اlmuxsan shareecadu waxay tihi fajliduuhum miata jalda sooma azaniyatu wazani fajliduu kula waaxidi minhuma miata jalda saddex sanadood buu ku xukumay hal bedela sharca allahi am laa uu bedelay hadda isagu ma lahaa xukumka zaaniga hayru muxsanka ahi waa ilaahay uu xukumay waa saddex sanadood ma laha laakiin ficlan iyo camaliyan isagu saddex sanadood buu ku xukumaya ama toban milyanoo lacaga buu ka qaadaya hal bedela asharca almujmac caleyh haye ya a u bedelin maslada maxaan idiin weydiiyey oo soo socotaa waxaan idiin weydiiyey waxay ka mid tahay shubahaadka dadka xukaamta muslimiinta gaalaysa aadka u dirsha waxay hahdeen bedeluu sharc allah ilahay sharcigiisi bay bedeleen waxaana muhima ah in la fahmo maxaa tabdiilu sharci ah ilahay wuxu uhi waxala allahu lbayc waxarama ariba bayci ilaahay xalaaleeye buu iskaga tegey ribadii ilahay xaaraantimeeyey buu ku dhaqmaa oo ku shaqaysta hal bedela sharca allah ilaahay nikaaxuu xalaaleeyey nikaaxii ilaahay u xalaaleeyey buu iska daayey zino ayuu ku dhaqmaa hal bedela sharca allah ilaahay wuxuu xalaaleeyey casiir alcinib cinab walburtuqaal walmaanjo wagayri dalik kuwaasuu iska daayey wayashrab alkhamr hal bedela sharca allah mise marka dadka loo yimaadiyo waxay cunayaan iyo waxay cabayaan iyo xukaamtu waa kala duwanya miya dadku waa isku xukumo qofku ama xaakim ha noqdo ama shacabka ha ka mid noqdo masaladaasi xusuusnaada maxaa tabdiila maxaase aan tabdiil ahayn shekh ulislaam ibnu taymiya isaga laftiisa caddeeyey aw badela sharca almujmac aleyh waxoga jeeda kana kafira murtada biitifaaqi lmuslimiin wafii mili hada nazla qowluhu cala axadi qowleyn waman lam yaxkum yanzil allah faulaika hum lkafiruun taasoo kale aayaddaasi kusoo degtay u marka cala axad qowleyn la eg oo qowl wuxuu leeyahay ayaddani gaaladay ka hadlaysaa qowlna wuxuu leeyahy ma xataa muslimiinta waa la hadlaysaa laakiin qowlkaasi wuxuu leeyahay muslimka aayaddani kaafir ku xukumtay waa muslimka mustaxilka ah ay huwa lmustaxilu lixukm gayri ma anzla allah culimada saasoo kale ijmaaca soo naqlisa waxaa kamida ah sheekh ibnu baaz raximah llahu wuxuu hi wydkulu fi dalika ayda kulu man ictiqada anahu yajuusu lxukm bgayri shariicat illah fi lmucaamalaati aw ilxuduudi aw gayrihima wain lam yactaqid ana dalika afdal min xukmi shariica liannahu bidalika yakunu qad istabaaxa ma xaramahu allahu ijmaca wakulu man istabaaxa ma xarama allahu mima huwa macluum min addiini bdaruura kالzina wاlkhamri wاriba wاlxukm bgayri shariicat illah fahuwa kafiru biijmac muslimiin marka wuxuu sheegay qofka xalaashada ilaahay sharcigiisa waxaana in wax ku xukumo inay arrintaasi kufriya gaalnimo tahay su-aal ma huwa alistixlaal haddaba waxaynu sheegay in isku waafaqeen alxukm bigayri ma anzala allah muctaqida jawaazahu wamustaxila lahu inay kufri akbar mukhrij min almilla tahay ma huwa alistixlaal haddaba haye istixlaalkay noo qeex sax ood fiican tahay sax jazaaka allah khayr istixlaalku maaha min acmaali ljawaarix istixlaalkan laga hadlayaa ee kufriga ah waa min acmaali اlquluub wاlistixlaalu waa amru qalbiyu waa arrin qalbi lanna xaqiiqatahu waa maxay soo ardigaas sheegay ictiqaadu xilli shay haddaad istixlaal maqasho weliba istixlaal gaalnimaa ah marka laga hadlayo istixlaal camaliya maaha istixlaalka kufrigaahi waa istixlaalka qalbiga waa inuu ictiqaado shaygan inuu xalaalu yihi waadix maaha ya qofku hadduu shaygii aaminsan yahay inuu xaaraan yahay oo haddana uu samaynayo laysa mustaxilan istixlaalan mukafiran wa ilaa dhan waa lagu gaaloobi la hadii mujarad lficl uu yahay istixlaal waadix maaha shekh islaam ibnu taymiya wuxuu ku yihi fi sarib اlmasluul wاlاstixlaalu ictiqaadu ana allaha lam yuxarimha istixlaalku waa qofku inuu ictiqaaday ilahay inaanu xaaraantimayn wa taarata bicadami ictiqaadi ana allaha xaramaha ama uu ictiqaadsan yahay ama ma ictiqaadsana ilahay inuu xaaraantimeeyey qaala ibn اlqayim fi gaahat lahfan faina almustaxila lishay qofka la odhan karo shayga wuu xalaashaday huwa aladii yafcaluhu muctaqida xilahu waa qof waa ka samaynaya shaygii isagoo aaminsan inuu xalaalu yahay oo ilaahay u baneeyey kaasaa mustaxil la hahda sheekh ibn cuthaymiin baa waxaa la weydiiyey fi liqaءi اlbaab اlmaftuux can daabit اlاstixlaal aladi yakfuru bihi اlcabdu maxaa qaacido loo raaca oo ah istixlaalka lagu gaaloobo istixlaalku ma wixii la sameeyaaba iyadoo waxaaan la samayn ayuu istixlaal dhici karaa oo qofku uu gaaloobi karaa oo istixlaalku kufrigaaye calaaqa lama laha ficilka mujarad qofku inuu ictiqaado sheegay inuu xalaal yahay buu ku gaaloobaya walow yaanu samaynba faajaaba biqowli alistixlaalu huwa an yactaqida xila maa xaramahu llah istixlaalku waa inuu ictiqaado wuxuu ilaahay xaaraantimeeyey inuu xalaal yahay wa ama lficli fa ama inuu ficlan u xalaashado bimacnaa uu sameeyo miyaa waa la eegi in kaana hada istixlaalu mima yukafir saaxibahu fahuwa kafiru murtadun hadduu camaliyan shaygu u sameeyo wuxuu sameeyey baynu eegi hadduu xasiisa gaalnimo u yahay ictiqaad kale iyo istixlaal kale uma raadinayno sida shirkiga oo kale dee sidiisuu gaalnimoobaya sooma hadduu ilaahay caayo ama diinta caayo ama rasuulka caayo de waxaan isagaaba gaalnimo ah marka inuu ictiqaadsan yahay inuu xalaal yahay gaalaysiintiisa shardi uma ah waay tusaalu bixiye wuxuu hi famaala low ana alinsaana tacaamala biriba qof baa ribadu ku dhaqmaa saasuu u kala rogayaa ribada walaa yactaqidu anahu xalaal inuu xalaal yahay laakiin ma aaminsana inuu xaaraan yahay uu ku dambaabsan yahay buu aaminsan yahay lakinahu yusiru calayh laakiin waa caadaysanaya fainahu laa yakfur liannahu laa yastaxilu waayo tacaamul biriba sideeda gaalnimo uma aha waa dembi macsiya duuna kufri ah mana xalaashan inuu xaaraan yahay bu ictiqaadsanya gaaloobi maayobu walakin low qaala ina ariba xalaal lakin hadduu ha ribadu waa xalaalo ilahay ma xaaraantimayn wayacni bidalika alriba aladi xaramahu llah fainahu yakfur liannahu mukadibu lilahi warasuulih oo qofka xalaashada wixii diintu xaaraantimaysay ilaah iyo rasuulkiisii buu beeniyey ayib marka maxaynu fahamnay ana man istaxala alxukma bigayri ma anzla allah kafiru biijmaaci اlculamaa intaasoo maynaan fahmin waxaa kaleynu fahnay ana alistixlaala almukafira huwa ictiqaadu xilli waxaynu fahnay istixlaalku inuu yahay camal qalbi ah waa qofku inuu caqiideeyo qalbigiisa uu ka aamino shaygani inuu xalaal iyo xaaraanba aanu ka ahayn marka waxa ay sameeyaan dadka qaarkood oo masaajishan aan si fiican u fahmin waxay odhanayaan xukaamta casrigan joogta waa kufaar liannahum istaxallu lxukm bigayri ma anzala allah markaase hadallada sheikhulislaam ibnu taymiya ijmaac uu kusoo naqilayaa bay soo qaadanayaan waxaynu leenahay xaakimka ay sugnaato anahu istaxala xukm bغayri ma anzl اllah waa kaafirkaas biijmac اculama waxa uu sameeye waa kufri biijmac culama waadix ma lakin mujarad anahu xakma bغayri ma anzl اllah istixlaal maaha istixlaalku waa ictiqaad mar hadduu caqiido yahay waa arin qalbi see lagu garan karaa qofkan zinaysanaya min ywmi an balga ilى ywmi an maata ama ribada ku tacaamulaya fii khamsiina sanata min cumrihi inuu xalaashanayo aaminsanya inay xalaalu tahay iyo in kale maxaa lagu garan karaa qofka qalbigiisa waxa ku jira maxaa lagu garta aye inuu isagu sheego inuu isagu yidhaahdo waa xalaal walihada binaa calى hada laa yucraf اlاstixlaalu bi ila bالtasriixi bima fi الnafsi waxaa qalbigiisa ku jiro inuu aaminsany waxan inuu xalaal yahay inuu isagu inoo caddeeyo inuu ku garan karnaa falaa aara liqara'in fi lxukmi cala murtakibi alxaraami bilistixlaal qaraa iyo waxaa ma loo ictimaadi karaa oo calaamadiya arrimo laysu geegeeyey ma lagu dhisi karaa qofkan qalbigiisa xalaashi inuu ku jiro maya laguma dhisi karo qofku waa dhici karta inuu qalbigiisa xalaashi ku jiro lakiin aanu inoo muujin sida munaafiqiintaba qalbigooda kufri ugu jiro aana inoo muujin saynu ula dhaqmayna munaafiqa aan kufriga inoo muujisa nucaamiluhu mucaamalat muslimiin soo ma kana waa sidaas oo kale nucaamiluhu mucaamalat muslim xataa yusarixa bianahu yastaxilu maa xaramahu llah ayib qaraa laguma garan karo calaamadu waxyaaba u daliilka waxaa ka mid a ah xadiiu usaama ee bukhaariiyo muslimba ay wariyeen usaama wuxuu arkay nin gumaaday muslimiintii jihaadka dhexdiisa dabeetana ninkii buu eryaday geed buu kaga meeraystay seeftuu dul hadhiyey usaama uu dul qabtay isagoo seeftiisaa u dul haya ayuu ashahaatay usaama wuxuu u maleeyey isagoo daliishanaya qaraa-intiiyo calaamadaha arrintaa ku meersan ninkan shahaadadan inaanay ka dhab ahayne uu doonaya inuu naftiisa dilka kaga badbaadiyo binaan calaa hada dani ninkii uu dilay markii uu soo noqday rasuulka aleyh salaatu salaam u yimi rasuulku wuxuu ku yiha qataltahu bacda ma qaala laa ilaha ila allah ma isagoo laa ilaaha ila lah yidhi baa dishay usaame wuxuu yihi inahu kaana mutacawidan ya rasuul allah rasuulka ilah kelmadda wuu magan gelay n inuu dilka kaga badbaadin buu doonayay manaa kamay dhab ahayn wax qalbigiisa kasoo go-ay ma ahayn qaala afalaa shaqaqta can qalbihi litaclama qaalaha am la ee qaalahaa mukhlisan am la miyaad qalbigiisa dilaacisid buu ihi si aad u ogaato inay ka dhabahayd iyo in kale macnaheedu adigu taa ma ogaan kartid oo qofka qalbigiisa waxa ku jira ma ogid xataa haddaad inta aad disho wadnihiisa aad soo saartood kala dilaaciso laa ilaaha ilaa inay ka dhab iyo in kale miyaad ku ogaan karta mana kuma ogaan karta arrintaasi arrin adigu aad gaari kartid maaha weyaan macnuhu waxay ahayd in hadalkaa uu kuu muujistay uun aad aqbasho saas ahayd haddii qaraa-inta lagu dhisayo xukumka qofka lagu xukumayo waxaa qalbigiisa ku jira oo la xukumaya in qalbigiisa gaalnimo ku jirto ama qalbigiisa istixlaal ku jiro iyo wax la halmaala lakaana ijtihaadu usaama awlaa bi hada اlictibaar ijtihaadka usaamiye melihiisa nebigu waa ictibaarinla waayo qaraa-in badan baaba ninkan ku meersanayd kow markiisa hore kaafir asliya bu ahaa aaniyan muslimiintuu la dagaalamayay aalian muslimiin badan buu laayay raabican intuu fursadda haystay oo dhan ma shahaadan intuu xataa usaame la meeraysan kariya wuu la meeraystay markuu usaame soo gaadhuu seefta dul hadhiyey buu ihi ashhadu an laa ilaha illa ana maxamedan rasuulullah maxay naftu ku odhanaysaa ninkan lafihiisumu badbaadinayee ka dhab islaamnimadani soo maaha laakiin yaa kuu diray adiga taas ma warbadu haysa inay ka dhabtayeen kale maa fii qalbihi oo inay ka dhabtay inuu saadiq yahay inuu mukhlis yahay inuu mutacawid yahay oo calaa sabiili nifaaq ugu dhawaaqay wax adigu aad gaari kartid maha waay nebigu algaa jamiica hadihi alqaraa-in qaraa-intaasoo dhan nebigu wuu tuuray waxba kama soo qaadin ولهذا bu وxu hi الخطاaبي في معاaلم السنن وفي qwله hلا شhققت عن qلبي دليل على أن الحكم إنma يجري على الظاaهر xuكمku wuxuu ku soconaya lagu dhisayaa qofku wuxuu muujisto وإن الsرائر موكuلة إلى الlahi سuبحaaنه marka qofkan xaaraanta samaynaya sa xukm غayr ma أنزل الlah ama zinaysanaya ama khamriga cabaya haddaanu isagu inagu odhan waa xalaal ama xaaraan maaha inagu inuu muslim yahay macsiyo samaynaya taasuu maynu ku xukum siinayna ohan eh, wallahi ninkani ni waa nin xuno waxaan umalaynaya inu alaashan sheekada laguma dirin adiga qadiyadda xukaamta lafteedu ku dabaqay sheekh ibnu baaz raximah markuu sharaxayo eh, baabka saddexaad ee min kitaab اliiman fi saxiix اlbukhaari ayaa sheekha waxaa la weydiiyey caman lam yuxakim sharc allah qofkaan sharciga ilahay waxba ku xukumin low idaca anahu laa yastaxilhu hadduu idhaa waan alxukm bigayri maa anzla laga aan samaynayo waan isogay inaan ku dambaabsan oon xaaraan samaynayo mana xalaashanayo hadduu saa inagu idhaahdo wuxu uhi low anahu laa yastaxilu fana'hudu bidaahiri kalaamihi hadalkiisa inoo muujista inagu qaadanayna walaa naxkum bikufrihi gaalnimona ku xukumi mayno marka masaladaas waa masale muhim wey ah. dad badani laa yacrifuuna macna istixlaal walihada baa qofka macsiyo sameeya xukm eyri manzil ha noqde ama wax kale ha noqde wuu xalaashaday bay odhanayaan casriganna waxaa jira kuwa qaraa-inta ka dhiga daliil calaa ma fi lqalb inay daliilu ta waxaa qalbiga ku jira deetana qofka qalbigiisa la xukumi karo sida safar alxawaali oo kale macaasida qaarkeed buu wax ku tagfiiriya wallaha waxa weeyaan nimankan fanaadiqda hudheelada zinada in lagu sameeyo u furtay khamriga ku diyaariyey cuhriga qaawanaanta waxay daliil u tahay waxa weeyaan inay waxaa xalaashadeen hada hayru saxiix qofku inuu macaasida israar ku sameeyo inuu inuu samaynteeda farabadiyo inuu si xishood daraa u sameeyo waxaasoo dhami daliil umaaha anahu yastaxilu dalika inuu xalaashanayo waxaasoo dhami daliil umaaha suurada ma fahamteen suurada labaad an yajxada xukm allah inuu xukumka ilahay dafiro wasuuratu an yaxkum bغayri ma anzla اllah munkira lxukm اllahi maa alcilmi bih an yaxkum bغayri ma anzla اllah munkira lxukm اllahi maca alcilmi bih bغayri ma anzl lah buu ku xukumaya isagoo xukumkii ilaahay diidan garanayana xukumkii ilahay buu garanaya waa diidan mihalu alika qofkii zinaysta wuxuu leeyahay waxaan xidhaynaa shan sanadood haddii la hahdo ilaahay xukunkiisa ka dhigay aljalb hadduu yahay hayru muxsan hadduu muxsan yahayna rajm ma jiro xukunkaasi buu leey xukumki ilahay buu dafiraya markaa dafiraad baa ula socotaa alxukm gayri ma anzala lah xukumki ilaahay dafirayo sidiisaba juxuudku waa eh, alinkaaru bishay maca alcilmi bihi wixii aad garanaysa inaad diiddo waa waxay yuhuudi ku sifoobeen aayat rajmi miyaana kitaabkiina ku oolin buuhi nebigu alayh isalaatu wasalaam say idhahdeen maya way ogaayeen inay aayaddaasi kitaabkooda ku taalo haddana way diideen oo juxuud markuu kitaabkiini keena markuu hi nebigu alayh isalatu salaam waabay ku taallo fartay saareen si ay nebiga uga qariyaan ka warran heerka whadi suura kufr mkhrujun min almilati bitifaaq اlculamaa oo qofka yidhaahda ilahay kitaabkiisa kuma taal in zaniga la jeldiyo ama la rajmiyo in waxa weeyaan saariqa gacanta laga jaro kitaabka ilahay qisaasi kuma taal de waxa uu sameeyey waa juxuud waana kufri akbaro mkhrij min almila ijmaac baana culimadu kusoo rareen culama ijmac kusoo naqishay ka mida ah sheekh ibnu baaz fitaawihi juska toddobaad sacada sideed toddobaatan wahakada xukm fi xaqi man jaxada shaya mima awjabahu llah aw istaxala shaya mima xaramahu llah min alumuuri almacluumati min addiini bidaruura kaman jaxada wujuba asalaa wujuba azaka wujuba sowmi ramadaan aw wujuba alxaji fi xaqi man istaaaca asabiila ilayh aw jaxada wujuba biri lwaalideyn aw naxwa dalik wamilu dalika man istaxala shurba alkhamri aw cuquuqa alwaalideyn أو اstaxla أموال الناس وdimاهم بغyri xq أو اstaxل الربا أو نحو ذلika min المحرمات المعلومة min الdين بالضرورة وبإجماع سلف الأمة فإنه كافر مرتد عن الإسلام إن kاna يدعي الإسلام بإجماع أهل العلم waay suurada saddexaad أn يعتقد أنa حكمa غayr الlahi أفضل min حكم الlah inuu qofku اعtiقاado in xukumka ilaahay ka khilaafsan xukumka ilaahay ka wanaagsan dadkana uga ronyaho dadka dantooda ay ku jirta in lagu xukumo qawaaniin shareecada khilaafsan iyo xeerar diinta ka hor imanaya watafaqa alculamaa ala aniha cala ana hadihi suura kufru mukhrijun min almilla in xukumkii ilaahay waxaana in xukumka ilaahay laga fadilo culimadu tafdiila waa isticmaalaan taqdiimna waa isticmaalaan la soco waqadamahu calaa sharci illah maaha macnaheedu sharciga ilaahay buu ka tegey oo xagga dambe mariyey kana wuu soo hormariyey la qadamahu ay fadalahu wey sharciga ilahay buu ka fadilay suuradani waxay kufri mukhrij min almila u noqotay lima fiiha min takdiibi qowli اllahi tacaala waman axsanu min allahi xukma liqowmi yuuqinuun qofka idha xukumka ilaahay xukumka dadka ka wanaagsan oo waxa weeyaan isaga dadka uga maslaxad iyo nafci badan dee hadalkii ilaahay wuu beeniyey ilahay wuxuu yihi waman axsanu min allahi xukma liqowmi yuuqinuun cid ilaahay ka xukum wanaagsani ma jirto wey haddaad adigu bal og tahay balkeen suurada afraad waa an yaxkum bigayri ma anzla اllah muctaqida ana xukma gayr اllahi mila xukm illah waa suuraة musaawaat baa la dhahda an yaxkum bigayri ma anzla اllah muctaqida ana xukma gayr اllahi milu xukm illah waa inuu biayri ma anzalaba ku xukumaya ama kumaba xukumayaba wuxuu ictiqaadsan yahay xukumka ilaahay iyo axkaamta khilaafsan inay isku mid yihiin qaanuunkan sidii shareecadu ay dhigtay khilaafsan iyo waxa weeyaan e, aayaadkii qur-aanka iyo axaadiiu waa isku mid buu leeyahi dadkuna ikhtiyaar bay leeyihiin qofkii doonayaana shareecada ha raaco maxkamada wadaadada ha tago ee diinta ku kala xukumaysa kii doonayana qaanuunka iyo baynalcoorka ha u tago waa isku mid buu ku leeyahy ma kala wanaagsana ma kala cadaalad badna ma kala fadli badna hada ayda kufru akbar biijmac culama iyada lafteeda de waxaa ku jira xukunkii ilaahay mid kaloo la simaya sooma xukumka ilaahay iyo axkaamta kalena ma sinna waman axsanu min allahi xukmin liqowmi yuqinun xukm llahi wa axsanu xukmin weeye wuxu uhi sheekh ibnu baaz kama fi fataawihi juska koowaad saxda boqol labiyo soddon wayadkhulu fi lqismi araabic wuxuu ka warramaya aqsaamta taxkiim alqawaaniin qeybta afraad waxaa soo gelaya buui man ictaqada ana alandimata walqawaaniin alatii yasunuha annaasu afdalu min shariicati islam qofka aamina qaanuunadan dadku ay samaysanaya xeerarkan inay shareecada islaam ka wanaagsan yihin aw anaha musaawiyat lahu ama ictiqaaday inay shareecada la siman yihiin oo anahu yajuusu taxaakum ilayha ama wuxuu aaminay in laysku xukumaa inay banaan tahay waa istixlaalkii taasi waa kufri buuli suurada shanaad waa atabdiil soo tabdiilka idinmaan weydiin maxaa tabdiila ah? haadihi suuratuhu la socdo tabdiilka suuradiis waa ta in badan waxaynu maqalnaa maanta xukaamtu shareecadii ilaahay bay bedeleen maxay sameeyeen halkii xukunka shareecadu ku jira intay ka saareen baa waxay meeshii geliyeen xeer iyo qaanuun shareecada khilaafsan marka waa kufaar maadaama ay tabdiil sameeyeen aw badala alxukma almujmaca aley asharca almujmaca caleyh hadalka ibnu taymiya markaas duldhigaya weliba suura tabdiil waxa weeye an yaxkum bigayri ma anzla allah waa waxii ilaahay soo dejiye waxaan inuu ku xukumo wayazcuma anama ana maa xakama bihi huwa xukm اllah an yaxkuma bigayri ma anzla allah wayazcuma ana maa xakama bihi huwa xukm اllah waxaan ilaahay sharcigiisii ahayn buu ku xukumaya isla markaa wuxuu leeyahay kanaa sharcigii ilaahaya adala so tabdiilku waa ka waan yaxkuma bigayri ma anzla allah calى anahu min cindi illah wuxuu isku darsaday ficilkii o alxukm bigayri ma anzla allah iyo aliftiraac cala allah ilahay buu ku been abuuranaya waxaanu ilaahay xukumin oo aanu sharciyeyn buu leeyahy waxaana xukumkii ilaahaya waa waxay yuhuuddu sameeyeen yuhuuddu labadii zinaystay in wejiga laga madoobeeyo oo la fadeexadeeyo oo shawaaricdii wadooyinka la marmariyo kaasaa xukumkii ilaahay bay yidhaahdeen xukumka ilaahay ee towraaddii ilaahay usoo dejiyey ku yaallayna kaamuu ahayn rajmi buu ahaa marka tan maxaa la socda alxukm ayri ma anzalagi maxaa la socda aliftiraac cala allahi baa la socda inuu ilaahay ku been abuuranayo waxaanu ilaahay sharciyey inuu leeyahy waa qof le waxaanu ilaahay waajibin le ilaahay baa waajibiyey ama waxaanu ilaahay xaaraantimeyn le ilahay baa xaaraantimeeyey ama waxaanu ilaahay xalaaleyn le ilahay baa xalaaleeyey oo yusharic wayaftaric cala allah wuxuu sharciyeynaya qaanuun buu dejinaya ilahayna waa ku been abuuranaya whada kfr abr mhrij min almila bijmac culama lima fiihi min alkadib wاliftirاc calى اllah suuratu tabdiilka mukafirkii maaha mujarad an yatruka xukm allah wayacdila ilaa gayri sida dadka qaarkood maanta ay ka dhigaan tabdiilka lagu gaaloobo ee culimadu ijmaaca ay ku soo rareen ma aha inuu xukumkii ilaahay ka tago waxaan xukumkii ilaahayna wuxuu ku xukumo intaasoo qura maaha tabdiilka mukafirka ah ee waxaan xukumkii ilaahay ahayn inuu xukum ilaahay ku sheegayo oo shareecadiiyo diintu uu nisbaynayo ugu abtirinayo hadday sidaa tahay oo tabdiilka lagu gaaloobaya uu yahay inuu qofku siduu ilaahay xukumay ka tago oo si kale uu ku dhaqmo macaasido dhan waa lagu gaaloobi lahaa oo ka ku tacaamulaya siduu ilaahay xukumay uu ka tagay si kale istibdaal buu sameeyey si kale ku bedeshay soo ma miyaynu sharcigii ilaahay buu bedelayo waa gaal la waxaynu odhan waa gaal hadduu idhaahdo ribadan riba laisku waafaqsay xaaraannimadeeda ilahay baa xalaaliyay hadduu idhahdo waayo tusaalehaan wuxuu yihi ribada inteeda badan baa xaaraana inteeda yarina waa iska xalaal tujaarta waaweyn iyo baasha kala hadla masaakiintaydan jeeblayaasha waxbaa kusoo meeraysanina culimada markaasa lagu uri yaa sidaa yihi ilaahay baa yihi diinta ilah baa sidaa dhigaysa ayib ilaahay subxana watacaala ku been abuurtay xukman xukumkii ilaahay buu ilaahay u nisbeeyey oo diinta ugu artiriyey kan zinaysanayaa galmadii xalaasha ahayd buu ka tegay muxuu ku bedeshay mid xaaraana maaha tabdiilkii mukafirka ahaa hadduu leeyahay zinadani ilaahay baa markaad waxaad ku guursato aad weydo ilaahay baa kuu ogol inaad sinaysato diintaasaa dhigaysa hadduu leeyahy kaasa aad tabdiilka kufriga ahaa wixii xaaraantaha macsiyada ahaabuu ilaahay u nisbaynayaa diinta ilahayna ugu abtirinaya waa tabdiil kufriga kaasi in badan bay dhacdaa in la idhaahdo xukaamtu shareecadii bay bedeleen dabeetana ijmaacaadka culimadu ay ku soo naqileen tabdiilku inuu kufri yahay la deliishadaa laakiin waxaa laga tagaa culimada yihi tabdiilku waa kufri tabdiilka maxay ku fasireen ibn lcarabi almaliki kitaabkiisa axkaam lquraan juska saddexaad saxda boqol saddexiy sideetan markuu caddeynayey tabdiilka kufriga ah wuu sheegay alxukm bigayri maa anzla allah asal ahaan inuu yahay kufri asara kufrun duuna kufr ayaa wuxuu hi wahada oo ah xukm bigayri maa anzla lah inuu yahay kufrun duuna kufr yakhtalifu in xakama bima cindahu calى anahu min cindi illah in xakama bima cindahu calى anahu min cindi illah waxaa taa ka duwan buu yihi hadduu ku xukumo isagu ra'yigiisa aragtidiisa wuxuu isagu dee haysto ama waa cid kaleba ay u dejisay oo ugu xukumo calى anahu min cindi illah isagoo ku doodayo sheeganaya inuu xagga ilaahay ka yimi xukumkii ilahay uu yahay fahuwa tabdiilu lahu yuujibu اlkufra qaydkaa ufiirsa calى anahu min cindi illah waa min cindi illaahi buu leeyahy waxaanan ku xukumaya min cindi illahina maaha waa kaadib muftariya wain xakama bihi hawan wamacsiyata fahuwa danbu tudrikhu lmakfiratu calى asli ahli الsunati fi lgufraani lidunuub lakiin haddaanu lahayn waxaan ilaahay baa sharciyey aanu xalaashanayn xukumkii ilahay aanu diidanayn ee hawadiisa uu raacay macsiye ahaanu arrinkan uu samaynayo waa dembi tudrikhu lmakfiratu maqfirad ilahay ku sheegay in allaha laa yakfiru an yushraka bi wayakfiru ma duuna dalika liman yashaa calaa asli ahli sunati fi lgufraani lilmudnibiin cidda u badan ee hadalkiisa ay u daliishadaan inay xukaamtu tabdiil sameeyeen tabdiilkuna uu yahay kufri akbaru mukhrij min almila waa sheikh lislaam ibnu taymiya wakadalika sheekh ashinqiiti maxamed alamin ashinqiiti maxamed alamin shinqii haddaan ku horeeyo maxamed alamin shinqiii tabdiilka inuu uga jeedo ka uu ibnucarabi sheegay oo waxaan sharcigii ilaahay ahayn inuu sharcigii ilaahay ku sheego adwaulbayaanka ayuu ku sheegay hadalka ibnucarabina uu soo naqilay shekh islaam ibnu taymiya anuunimaadna mujaladka saddexaad ee majmuc fataawa sabxada laba boqol sideed iyo lixdan wuxuu yihi anwaacu sharcigu ka warramayay wathaliu asharcu lmubadel sharciga la bedelay wa huwa alkadibu cala allahi wa rasuulihi sala allahu aleyh wasalam waa inuu ilaahay ku been abuurtiyey rasuulkiisa oo waxaanu ilaahay xukumin uu idhaa ilahay baa sidaan xukumay ama rasuulka rasuulka waxaan xukumin uha rasuulkaa sidaan xukumay faman qaala ina wuxuu odhanaya aw cala nnaasi bishahaadaati zuuri wa naxwiha wa ama dadku ku been abuurnay markhaati beenaalu furaya iyo wax shabaha iyo dulmi cad faman qaala ina hada min sharci illaah kashaadatu zuurka iyo dulmiga iyo waxaanu ilaahay xukumi yidhaahdo waa sharcigii ilaahay faqad kafara bilaa nizac soo waadix maa tabdiilkii gaalnimadaa sooma fasirin faman qaala ina haada a waxaa wax ku xukumayo xukumkii ilaahay aan ahayn sharcu llaahi weeye ka idhaahda ilahay u nisbeeya faqad kafara bilaa nizac kaman qaala ina addama wاlmaytata xalaalu sa ka idhaahda dhiigga iyo baktiga iyo wax xalaal kitaabkiisa anubuwaatna wuxu uhi waa ahlu tabdiil kuwa shareecada bedelay waayo ma kuwa sidii ilaahay xukumay camal ahaan unu khilaafaybaa maya aladiina yudiifuuna ilaa diinihi wa sharci maa laysa minhu waa kuwa diinta ilaahay ku daraya ugu abtirinaya u nisbaynaya waxaan ka mid ahayn wa ahlu sharci lmubadel soo waadix ma ya tabdiilka maxaad ka fahamteen mujarad listibdaal baa kana ka tag kana qaado ma intaasaa tabdiil lagu gaaloobaa hadday sidaa tahay ahlulmacaasi oo dhami maxay noqon lahayeen mubadiliin kaafiriina bay noqon lahayeen alxukm bigayri maa anzla allahuna dhammaantii muxuu noqon lahaa kufri akbar oo mukhrij min almilla taasina maxay khilaafsantahay ijmaaca culimada culimadu waxay ku ijmaaceen alxukm bigayri ma anzla allah haddaanu la socon wax kale oo gaalimo ahi inaynu sidiisa gaalnimo u ahayne dembi unu yahay min jumlat macaasi uu yahay saynu arki doona alxaalaة الثaaniya xaaladii koobaad waa taas ayaa kusoo celinaya xaaladda koobaad aye an yakun اxukm bغayri ma anzla الlah nacam xaalada koobaadee ka farcamaya ma yatacalaqu bisharci alxukmu calaa xayaati nnaas baa laba ahaa alxukm fima yatacalaq bilumuuri lidaariya tandiimiya iyo alxukm fima yatacalaq biumuuri shariica kaas waxaynu nidhi waajib waxaa in shareecada la raaco soo ma qofka haddaba khilaafee xaka bigayri ma anzla allah fi nowc اthani lahu axwaal baynu nihi soo maaha alxaalaة اlأulى maxay ahayd aywa an yakun xukm bigayri ma anzla naatija can ictiqaadi qalbiyi maksuus oo ah munaaqida liwujubi xukm اllahi aw cadlihi aw salaaxiyatihi aw afdaliyatihi suwarka hoos imanayana aynu sheegnay maxaa kale aynu fahnay macna alistixlaal almukafir maxaa kale aynu fahnay macna tabdiil almukafir alxaala athaaniyatu u kaalay wa an yakuuna alxukm gayri ma anzla lah saadiran can hawan aw can icraadin can xukm illahi limaslaxati dunyawiyati ka xub ilmaali wariaasa an yakuuna alxukm gayri ma anzla lah saadiran can hawan ilahay sharcigiisa waxaana inuu wax ku xukumaa waxay ka dhalatay hawaraac doonistii naftiisu raacay aw can icraadin can xukm illaah ama xukumkii ilaah inuu ka jeesto uga jeestay limaslaxati dunyawiya maslaxa adduunyuu ka dhex arkay waxaa xukumka ilaahay khilaafsan ka xub ilmaal waa kii dee wuxuu dulmi buu xukumayaa rishwo uu qaatay awgeed aw xub iriaasa ama wuxuu is leeyahay haddaad shareecada ku xukumto oo aad xuduuddii fuliso tusaale ahaan kursigaa lagaa tuuri doonaa maca ictiqaadi wujuubi xukm اllahi wa cadlihi wa afdaliyatihi maca dalika muxuu aaminsanyah kani xukumka ilah in laisku xukma inay waajibtay inuu xukumka ilaahay yahay acdal akaam afdal اaxkaam inuu yahay isagoo aaminsan buu haddana khilaafaya lihawan aw limaslaxati dunyawiya buu ukhilaafaya wa cadami wadci qawaaniina tukhaalifu harc allah laakiin wax qaanuunoo uu dejiyeyna ma jirto oo intuu qalin iyo buug soo qaatay xeeran uu samaystay muu odrhan ka zinaysta shan sannadood iyo toban milyan ka khamri caba laba sannadood iyo shan milyan ka waxada labaatan jeedal iyo soddon milyan wax qawaaniinoo uu qorto shareecada khilaafsanina ma jirto waxaa odhan kartaa qawaaniin in la qortaa miyay xaaladdan ka xukum duwan maxaad qeydkan u raacisay qawaaniinta xaalada saddexaad baan iyada ka dhigo sideedaynu ga hadlayna maadaama hadalkeedu uu badan yahay laakiin tani waa nin uun halkaasubuu wax qaanuuna u qorani ma jiro wuu soo fadhiisanayaa maa tahwaahu nafsuubuu ku xukumaya isagoon eegin muxuu ilaahay subxana wa tacaala sharciyey muxuu ilaahay xukuma waay falxukmu bigayri ma anzal fi hadihi alxaala laysa kufran akbara ninkaa aan xalaashanayn xukumka ilahi aan dafirsanayn aan xukumkaa shareecada khilaafsan diinta aan ugu abtirinahayn oo tabdiil waxa weeyaan mukafira aan samaynahayn wax markaa اعtiqاad kufriga oo ficilkan ula socda aanu jirin xukumkiisaasi laysa kufra akbara biijmaci ahli الsunة min الصaxaabati faman bacdahu min ahli الtawxiidi wالsuna saxaabadii laga soo bilaabo ilaa ahlu sunna kuwooda casrigan jooga waxay isku waafaqsanya xukum hayri ma anzl lah fi hadi اxaala xaaladda ictiqaad qalbiga aanu la socon wax qawaaniinoo uu sameeyey aanay la socon xukm hayri ma anzl اllah inuu yahay kabiira min alkaba'ir dembi dembiyada waaweyn ka mid ah, oo kufriya gaalnimo aanu ahayn wa alaqa calayhi slaf ahlu suna anahu kufru asqar magacay ugu yeedheenna waa inuu kufri asqara yahay culimada masalada ijmaca kusoo naqisha waxaa ka mid ah ibnu cabdilbar kitaabkiisa atamhiid juska shanaad sabxada afar iyo toddobaatan wuxuui waajmaca alculamaa calaa ana aljawra fi lxukmi min alkabaa'ir liman tacamada dalika caaliman bihi waxay culimadu isku waafaqeen jawrka iyo dulmiga la sameeyo xukumka dhexdiisa inay inay arrintaasi kabiiro tahay ciddii weliba u camdida caaliman bihi garanaysana ruwiyat fi dalika aahaaru shadiida can salaf waqala allahu caza wajal wman lam yaxkum bima anzla allah faulaئika hum اlkafiruun wاlظaalimuun wاlfaasiquun naزlat fi ahli اkitaab qala xudayfa wbnu cabaas wahiya caamaة fiina qaaluu waxay yidhahdeen salafku buuhi laysa bikufrin yanqulu can اlmila gaalnimo diin lagaga baxaya maaha ida facala dalika rajulu min ahli hadihi اluma haddii nin muslimi uu sidaa sameeyo xataa yakfura biاllahi wamalaa'ikati wakutubihi warusulihi walyowm اlaakhir ru'ya hada lmacnaa ilaa u gaalnimo kale la imanayn weyaan macnaheedu ru'ya hada اlmacnى can jamacati min alculama bitaأwiili اlqur'an minhum ibnu cabaas wa طaawuus wa caطa culimada salafkii ahlu sunaha u nisbaysay in alxukm gayri ma anzla اllah xaaladan aanu kufri diinka baxa aanu ahayn sheekh islaam ibnu taymiya ayaa ka mida wuxu uhi shekh taymiya mujaladka toddobaad ee fatawa saxaa saddex boqol labiyo toban waida kana min qowli slf in alinsana yakunu fiihi iiman wanifaq fakadalika fii qowlihim inahu yakunu fiihi iiman wakufr qofka iimaaniye kufri baa ku kulmi kara bay dhahan ahlusunna waa maxay kufriga iimaanka la joogi karaa ya kufrulad kufrulabar iyo iimaan may wada joogi karaan <laughs> ma wada joogi karaan wa kufru inahu yakunu fi iimaan wa kufru laysa huwa alkufr اladi yanqulu can ilmila waa taas kufriga iimaanka wada joogi kara kama qaala bnu cabaas wa asxaabuhu waa ardaydiisii fii qowlihi tacala waman lam yaxkum anzil lah fa ulaika hum lkaafiruun qaaluu waxay idhaahdeen kuwaa ku xukumaya waxaan sharciga ahayn kafaruu kufra laa yanqulu can ilmila waxay kufriyeen kufri aan milada lagaga baxay waqad itabaa waqad itabacahum calى dalik waxaa tafsiirkaa ku raacay axmed bni xambal wagayruhu min aimati الsuna waxaa kaloo uu yihi sida mujalad toddobaad ku qoran saxada shan boqol labiyo labaatan waqala ibnu cabaas wagayru waaxidi min aslf fi qowlihi tacala wman lam yaxkum anzl lah faulaika hum lkafiruun faulaika hum lfaasiquun wاظalimuun kufru duna kufri weeyaan bay dhahdeen wfisqu duna fisqi waظulm duna ظulmi waqad dakara dalika axmed wاlbukhaariy wagayruhuma waxaa kaloo uu yihi mujaladka toddobaad saxaad saddex boqol iyo konton watamaamu hada ana alinsana qad yakunu fiihi shucbaة min shucab اliiman washucbaة min shucab الnifaq wqad yakunu muslima wa fiihi kufru duna اlkufr aladi yanqulu can اlislam bاlkuliya marka wuxuu tusaaleynaya kufriga aan diinta lagaga baxahayn kama qaala الصaxaaba ibnu cabaasi wagayru kufru duna kufr wahada qowlu caamaة الslf wahuwa aladi nasa calayhi axmedu wagayruh ibnu cabaas aharkiisa laysa bاlkfr اladi tadhabuuna ilayhi waa صaxiix bila khilaaf waxay dadka qaarkood muran geliyaan kufru duna kufr ereygaas lakiin culimadu weligoodba fi kutub الtafsir wa shuruux اxadiiث wa kutub الاctiqaad hadalkaa ibnu cabaas waa kusoo naqilayeen manay daciifin jirin haddii lafdigaas uu daciif yahayna ka kaleba waa la macnown waana صaxiix waxaa kaloo laysku waafaqsan yahay in eh, xukumka aayaddaa lagu sheegay waman lam yaxkum anzla faulaika lkaafiruun in lagu fasiro kufrun duuna kufr anahu saxa can talaamidati cabdillahi bn cabaas sida taawuus iyo waxa weeyaan caطa eh, inuu ka ansaxay wax murana ah haba yaraatee male waxaa sidaa ka wariyey eh, caطaa iyo taawuus iyo culimo badan uu ka mid yahay ibnu jariir aلطabri aharka ibnu cabaas in la daciifiyana culimada qaar aad ba u inkireen sida sheekh alalbani saxiixadu ku sheegay xadiid raqam laba kun shan boqol iyo labiyo konton kadalika sheekh ibnu bas waa tasxiixi waay kadalika sheekh ibn cuthaymiin wuxuu aad buu u inkiray in aharkaa la daciifiyo waxaanu sheegay kuwa daciifinayaa inay takfiiriyiinta yihiin wuxu lakin lama kana hada اlaharu laa yurdi haؤulaءi اlmaftuniina bالtakfir saruu yaquluun hada اlaharu غayru maqbul walaa yasixu can ibni cabaas fayuqal lahum kayfa la yaصixu wqad talaqaahu man huwa akbaru minkum waafضل waaclamu bاlxadiiث taquluuna la naqbl fykfina ana jahaabidة kashaykh اislam ibn taymiya bn اlqayim wغayrihima talaqawhu bاlqabul waytakalamuuna bi wayanquluunahu faاlaharu صaxiixu xataa haddaanu aharka ibnu cabaas ah kufru duuna kufri aanu ansixin masaladu sideeday ahaanaysaa waayo dee aahaartii laga soo wariyey taabiciinta cid khilaaftan aana jirin baa sidooda u yaal ijmaacii ahlu sunne culimadu soo naqileen baa sidiisa u yaal waxaa kaloo sidiisa u yaal masale muhim oo ah in la ihahdo alxukm gayri ma anzla allah sidiisuu kufri akbara u yaho mukhrij min almila inay culamada ahlu sunnuhu qadiima wa xadiian ka dhigi jireen qowl khawaarij aynu amhilo ka bixina taas nisbaة ahli الsuna alqowl bana alxaakima yakfur bimujarad اxukm gayri ma anzla اllah ilى اlkhawaarij wa hada mutawaatir canhu kutub الtafsir iyo kutub اlictiqaad intaba uu ku yaala alajuriyu fi shariica wuxuu yihi juزa kowaad sabxada afar ilaad wmima ytabicu اlxaruuriyatu xaruuriyadu waayo khawaarij waxyaabay xaruuriyadu raaceen waxaa kamid min almutashaabihi ah qwl اlahi عaزa wajل wman lam yaxkum anzl اllah faulaئika hm اlkafiruun wayaqra'uuna macaha waxay aayadda la akhriyayaan uma اladina kafaruu birabihim yacdiluun faإida ra'w اlimaama khawaarijtu markay arkaan xaakimkii oo yaxkumu bigayri اlxaq qaaluu qad kafar waxaa lagu gaaloobay diintu wuu ka baxay waman kafara cadala birabbi qofka kufriyeyna ilaahay buu cid la maseeyey faqad ashraka markaa shirki iyo kufrigii bay isku mid ka dhigeen fa haaulaai laimatu bay odhanayaan kuwan madaxdaah mushrikuuna weeyi fayakhrujuuna markaasay ku baxayaan hub qaadeen fayafcaluuna maa ra'ayta waxaad aragtay bay samaynayaan liannahum yata'awaluuna hadihi alaaya idan waman lam yaxkum anzl اllah faulaئika hum lkaafiruuna in loo deliishado kulu man xakama bigayri ma anzl اllah inuu yahay kaafir kufra akbara mukhrija min almila laysa min aqwaali ahli الsuna bal huwa qowl اkhawaarij waadix mata intaa in leego shakiyay taa kaa geli bal kutubta oo dhan baadh oo soo hel axad min ahli الsuna qadiima aw xadiiثa oo min ahli اcilmi ah oo yidhi mujarad xukmi hayri ma anzla allah wax kale aanay raacin ayuu qofku ku noqonayaa kaafir kufran yanqulu can ilmil lan tajida ilaa dalika sabiila haddaad tiraa xaban anigu culimada ku falayaa ilahay baabaa yihi fa hum lkaafiruun su-aal baa kuu taalla kufrigu shareecada ma hal ugu soo arooraa mise macaani kala duwan haddaad tidhaahdo macno qur ugu soo arooraa saad ku fasiraysaa sibaabu muslim fusuuq wa qitaalu kufr haddaad tiraa dee muslimiintu mar hadday islaayeen way gaaloobeen khawaarijnimadii baad sii kororsatay qur-aankiina waad khilaaftay wain aaifataani min almuminiina iqtataluu buu le ilaahay iyagoo islaayi haddana ilahay muminiin ku sheegay adna waxaad leedahay way gaaloobeen faman cufiya low min akhiihi shayun faitibaacu bilmacruuf wa ilayh biixsaan isagoo dilay ayuu haddana ilaahay walaaltinimadii iimaanka ka dhalatay u sugayaa isaga oo qaatilka iyo kii uu dilay muslimka ah haddaad tiraa kufrigu labadaba waa leeyahay akbarna waa shareecada waa ugu soo arooraa asqarna wuu ugu soo arooraa aan diinta lagaga baxahayn waxaan leeyahay kan aayadda haddaba lagu sheegay waa kee haddaad tidhaahda ka aayadda lagu sheegay waa kufrul akbar waa kii diinta lagaga baxayey aayaddu labadaba waa ixtimaashaaye maxaad ka adigu ku dooratay daliilkaagusa waa maxay anagu daliil baanu haynaa daliilkanu haynaa waa maxay awala ijmacu ahli الsuna qadiima waxadiiثa alxukm gayri ma anzla اllah yahay kufri asqra ثانيا آثار المنقولة عن الصحاaبة والتاaبعين oo iyagaa u fahmay kufrigani inaanu ahayn kufriga akbarka ee mukhrij min almila aha ilaa ay wax kala raacayaan ou yahay kufriga asqarka aha maxaad adigu haysaa sheekhow nooga keen ibnu cabaas oo yihi waa kufri akbar mukhrij min almila cikrime ka keen saciid ibnu jubayr ka keen caaa ka keen taawuus ka keen culamaa ahlusunna ka keen ijmaacooda keen maafi faramaray walaaika hum ilkaafiruuna bu iskaga dhegay asamcaaniyu an tafsiir tafsiirkiisuna waa tafsiir salafiya saynu sheegnay wuxu man lam yaxkum anzl allah faulaika hum ilkaafiruun qala bara ibnu caazim huwa qowl xasan alaayatu fi lmushrikiin qala ibnu cabaas alaayatu fi lmuslimiin wa araada bihi kufra duna kufrin lakin ilahay wuxuu la jeedaa kufri asqara waclam buu ihi ana alkhawaarija yastadiluuna bihadihi اlaaya wayaquuluuna man lam yaxkum anzl allah fahuwa kaafirun bay odhanayaan mid kastoo aan ku xukumin bima anzl lah waa kaafir xataa macaasida in wax lagu tagfiriya aayaddan u daliishanayaan odhan kan zinaystay lam yaxkum anzl allah faulaika hum lkaafiruun kan waxaday lam yaxkum anzl allah faulaika hum lkaafiruun kan amriga cabay lam yaxkum anzl اlah faulaika hum اlkafiruun wama axsanu qaacidaة min alkhawaarij اlmucaasiriin iyagaa baadilka ha wadaagaan laakiin qaacid ahaan iyagaa ka fiican khawaarijta mucaasiriinta wuxuu leeyahay ahlu sunati qaaluu laa yakfuru bitarki اxukm ahlu sunana waxay idhahdeen inuu xukumkii ilaahay ka tago wax kale uu ku xukumo intaa ku gaaloobi maayo hakada ibn cabdilbar fi tamhiid mujaladka lixiyo tobnaad saxa toddobiyo toban wuxuu yihi waqad dalat jamacaة min ahli اlbidac min alkhawaariji wاlmuctazila fi hada اlbaab baab الtakfir faاxtajuu bihadihi اlaahaar wamiliha fi takfir اlmudnibiin واxtajuu min kitaab illahi biaayaati laysat calى ظaahiriha waxay deliisheen aayado kitaabka ilahay ku yaalo calى ظaahiriha aan ahayn miثlu qowli caza wajل wman lam yaxkum anzl اlah faulaika hum اlkafiruun waqowli an taxbطa acmaalukum antum laa tashcuruun waqowlihi in nadun ilaa dana wama naxnu bimustayqiniin waqowlihi in hum ilaa yakhrusuun waqowlihi wahum yaxsabuuna anahum yuxsinuuna sunca wanaxwi hada waruwiya can ibni cabaas fi qowli اllahi caza wajala wman lam yaxkum yanzl lah faulaika hum lkaafiruun qaala laysa bikufrin yanqulu can ilmila walakinahu kufru duna kufr manaa inta aanan sheegin baa ka badan waxaa weeyaan culamaء tafsir iyo culamaء alxadiiث intaba leh sa abulxayaan alqurطubi aljasaas yani غayr waaxid nuquushaasina waxay muujinaysaa kufriga aayaddaa lagu sheegay inaanu ahayn kufriga akbarka ahaa ee mukhrij min almila ahaa ilaa wax kale oo gaalnimo ahi ay ay raacayaan oo qofkii yaxkum bigayri ma anzla allah ha noqdo amiir ama qof kaleba ha noqdo macalin ha noqdo ra-iisu shariika ha noqdo oday qoys ha noqdo suldaan ha noqdo caaqil ha noqdo nin gurigiisa ka talinaya ha noqdo mid naftiisa un xukuma ha noqdo hadduu ictiqaadsan yahay xukumka ilaahay inuu waajib yahay alxukm hayri ma anzala inuu xaaraan yahay xukumka ilaahay inuu yahay ka acdalka afdalka ah waxa weeyaan mid munaasiba likuli zamani wamakan waxa uu sameeyey waa dembi weyn ee gaalnimadii milada iyo diinta lagaga baxayey ma aha waayo ictiqaadkiisibaa haabita baabkuna waa baab macaasi baab macaasina haddii ictiqaadka uu haabit yahay camalkuna uu fasaad yahay waa dembi qofku ciqaab ku mutaysanaya laakiin maaha kufri milada iyo diinta lagaga baxayo hadhow bay ku odhan doonaan murji tihiin waayo kufrigii baad u shardiyeysaan ictiqaad wax aanu aaminsannahay inuu kufri abara yahay haddaanu la ictiqaad baa loo shardiyaa waa runtiinoo murji aanu nahay ma odhanayno qofka ilaahay caayay laa yakfur xataa yastaxila dalik aw yajxada xukm allah aw aw ma odhanayno bal waxaan kala saaraynaa waxaa sidiisa gaalnimow ah sida shirkiga sabullah sabu rasuulihi sabu diinihi iyo wixii lamidka ah iyo waxa aan sidiisa gaalnimo u ahayn ee macsiyo duuna alkufri ah ka aynu markaa u shardiyayno in qofka lagu gaalaysiiyo istixlaal iyo juxuud iyo waxyaabaha lamidkaa ah, waa labada waa kee waa waxa aan maa laysa kufran bidaatihi waxaan sidiisa gaalnimo u ahayn bal ah maxay macsiya duuna alkufr labadiisa see kaa hadhow intaad carartaha odhanin waxa weeyaan ninka ilaahay caya lama gaalaysiin karo ilaa uu inoo sheegaya inuu xalaashaday maxaan xalaashigiisa ku falayna waxaan hadduu xalaashaday haddii kaleba gaalnimu waxaanu sameeyaaba gaalnimaabe mujaradu ficlihi kufriye laakiin ka zinaysta waxaad odhan kartaa ma gaalaysiinayno xataa naclam anahu yactaqid xila zina aw yajxad xukm allah aw yubadilahu aw gayra dalik labada baab ayaa kala duwan baabna waa baab lmacaasi baabna waa baab kufr abar waadix maydinta baab lmacaasi hadduu ictiqaadki sugan yahay laakiin camalkii uu qofku shareecada ku khilaafay waa qof aaim oo mudniba laakiin maaha kufri iyo gaalnimo baab kufr abar dee qowlkiibaaba gaalnimaba ficilka laftiisaba gaalnimaa walihada istixlaal iyo ictiqaad iyo waxaa looma shardiyo masladaas maydin cadda masakin khaldayo masaailkaasi waay suurada saddex alxaalaة الثaaliثة xaalad saddexaad u dambeysa alxukm غayri ma anzl اllah عalى jihaة التashriici والتaqniin الcaam alxukm غayri ma anzl اllah عalى jihaة التashriici والتaqniin الcaam waa inuu ilahay sharcigiisa waxaanayn bu wax ku xukumayaa waxaana la socota sharci dejin ama qaanuun samayn xeerar buu samaynaya waa sida xaalka dowladuhu maanta uu yahay soo ma xerar badan oo dee shareecada khilaafsan baa laga helaya waxna ku xukumayaan suuradan waqaca fiiha idiraab kaiir cinda kaiiri min almucaasiriin in badanoo mucaasiriinta kamida gaar ahaan xarakiyiinta siyaasiyiinta ah oo kufri akbara bay yidhaahdeen mar hadduu qaanuun dejiyay yaanu istixlaal la iman juxuud la iman tafdiil la iman taswiye ah, yaanu la iman tabdiil yaanu la iman mujarad anahu wadaca qawaaniin mukhaalifa lishariica ayuu ku kufriya la ayib mararka qaarkoodna saynu sheegnay adilo iyo aqwaal culamo oo masaladan aan ku saabsanayn ayay duldhigayaan sida ijmaacaadka culamadu ku ijmaaceen almustaxilu inuu kaafir yahay almustaxilu lilxukm غayr ma anzl اllah jaaxidku inuu kaafir yahay mubadilku inuu kaafir yahay mufadilku inuu kaafir yahay almusaawi inuu kaafir yahay taasay daliishanayaan taana waxaynu leenahay haddaan idinku waafaqno in qaanuun dejintiisa oo quri ay tahay istixlaal ama juxuud ama tabdiil amaba se ay tahay waxa weeyaan tafdiil iyo wixii la halmaala dee markaa istidlaalkiinu waa sax laakiin daliilkii maxalu nisaaca baad daliishanaysaa idinkuma waafaqsanin in mujaradu kitaabati qaanuun xalaashii ay tusinaysa inuu xalaashaday ama inuu xukumka ilaahay dafirsan yihi ama waxaanu qoray inuu xukumka ilaahay ka fadilayo ama inuu xukumka ilaahay la simayo ama inuu waxaanuu qoray ka dhigayo xukumkii ilaahay isaga taasi ha ka soo fusho ha yidhaahdo qaanuunkani wax lagu xukumaa shareecada khilaafsan waa xalaal markaa waa kaafir xukumkii ilaahay qaanuunkan khilaafsanaa ha dafiro markaa waa kaafir qaanuunkan xeerkana kii ilaahay ka wanaagsan ha yidhahdo markaa waa kaafir qaanuunkan iyo ka ilaahay waa simayn ha yidhahdo markaa waa kaafir qaanuunkan isagoo been sheegaya ha yidhaahdo waa xukumkii ilaahayba isagaaba xukumkii ilaahay markaa waa kaafir laakiin waxaynu ka hadlaynaa nin qaanuun sameeyey intaas oo suuro oo laysku waafaqsanya inay kufri tahay midna aanay la socon waxaynu haynaa waa maxay yaxkum bigayri ma anzla allah maca wadci qawaaniin qawaaniinna uu samaynaya intaanan masaladaa gudagelin caalimka ugu badan ee casrigan masأalaة اlqawaaniin kufri ka dhiga waa sheekh بن cuthaymiin kitaabka qowl mufiidka kitaabkan akrina sharaxaya ku taala usul ثalaaثa kutub badan u leeya ku taala lakiin waxaa muhima sheekh بن cuthaymiin iyo takfiriyiinta mucaasiriinta waxay ku kala duwan yihin inaad fahamto waa marka koobaadee sheekh بن cuthaymiin laa yajcal اxukma alasla fi اlxukm gayri ma anzla اllah kufra akbara bal sidaa ibnu cabaas uu tafsiiliy u tafsiilinaya aharka ibnu cabaasna waa kaa ciddii daciifisay ku haysta ee ku radinaya ثانيا الشhekh بن عuثaymin laa yukفir أعyaan الxukaam oo masaladii kufri ha ka dhigaba laakiin ma laha xaakim kastoo maanta adduunyada jooga waa gaal ma laha isagu bal marka mucayankii loo yimaado wuxuu ku tabiiqinayaa qawaaciddii ahlu sunnaha ee ku saabsanayd qofka in loo eego ma jahli baa jira ma khata baa jira ma ikraah baa jira taawiil baa jira iyo waxyaabaa la halmaada masalada afraad sheekh bin cuthaymiin markuu leeyay qawaaniintu waa kufri muxuu ku salaynayaa ma wuxuu leeyahy mujarad kitaabatu aw wadc qaanuun baa lafteeda sideeda gaalnimo u ah se iyagu leeyihin laa masaladaasi waa masale daqiiqa ah, oo in badanoo dalabatulcilmigu sheekh bin cuthaymiin hadalkiisa akhriya aanay fahmin sheekh bin cuthaymiin wuxuu leeyahay wadcu qaanuunkan wuxuu tusinayaa ictiqaadkii kufriga ahaa qofkan inuu ku qumay marka asalkii ahaa alxukm hayri manzila inaan lagu gaaloob ahayn ilaa ictiqaad kufrigii uu raaco culimada uu ku waafaqsanya shekh bin cuthaymiin laakiin qaanuun dejintan uu calaamad uga dhigaya ictiqaadkii kufriga ahaa soo waadix ma ma laha mujarad inuu qaanuun qorqoray baa gaalnimo ah ee wuxuu leeya inuu qaanuun qorqoray oo uu dejistay waxay daliil u tahay anahu yastaxil aw yajxad xukm allah aw yufadil e, ayra xukm illaahi calaa xukm illah aw yusaawi xaaladihii gaalnimada ahaa daliil u tahay buu leyahy shekh ucaymiin farqi baana udhexeeya qof leh mujarad kitaabatu qaanuun baaba kufriyaba iyo qof leh maya kitaabaة اqawaniin wawadcuhaa wuxuu daliilu yahay ictiqaadkii mukafirkaa inuu jiro labada qof xataa sida loola doodaya sida loo radinaya way kala duwanta arinka hanaad sheekh iبn uthaymiin raxima الlahu taعaalى masأalada marar badan ixtimaal buu gelinaya mararka qaarkood ixtimaal buu gelinaya oo markuu tacliiqinayo risaalada fitn الtakfir sheekh اأlbani markuu sheikh اأlbani idhaahdo qawaaniinta wixii aan xukm hayri maa anzala la asal ahaan loo shardiyi jiray baa loo shardiyaa oo marka ictiqaad raaco ayuunbay kufri noqonaysaa alxukm biاlqawaaniin halkaa markuu tacliiqina wuxu sheekha masalada waa waa inaan ku khilaafnaa laga yaaba kan qawaaniinta wax ku xukumaya ama samaysanaya haddaanu xalaashan ahayn maxaa haddaa ku kalifaya qawaaniintan markaasuu sheekhu isdaraaka odhanaya waxaa dhici karta waxaa ku kalifayaa inuu yahay khawf min unaas aakhariin inuu dad ka baqanayo oo isleeyahay haddaad shareecada maanta sideeda u wada fuliso biloo dowlado kaa xoog weyn kugu soo duulaan biloo kursiga lagaa tuuraan biloo dadku kugu kacaan mar haddii meesha ixtimaal soo galana dee laa takfira bilixtimaal ixtimaal waxba laguma gaalaysiiyo arrinka kale ku saabsan laasimka uu leeyahay wadcu lqaanuun yastalzim ama yalzam minhu أنhu ystaxilu aw yجxad aw yufadil aw yusaawi aw yubadil uu leeyahy sheekhu waxaanu leenahay laazim اlqowlka horta qowl mayi qofka qowlkiisa waxaa ka laazimaya ee ka dhalanaya hadduu laazim weliba صaxiixa yahay oo jira miyaa isaga qowl looga dhigi karaa sheekh بن cuthaymiin ma qaba taas bal sida qawaacid اmula iyo kutubtiisa meelo badan kaga qoran laazim اlqowl laysa bqowl qofka waxaa qowlkiisa ka dhalanaya laguma xukum siin karo ila xataa yaltazim ilaa isagu uu iltizaamo marka haddaad tidhi wadcu qaanuunkii waxaa ka laazimaya istixlaal ama juxuud ama tafdiil ama ictiqaadaadkii dee lagu gaaloobayay ayaa ka dhalanaya ka laazimaya haddaad tidhi dee qofkii qaanuunka dejiyey ama ku xukumayey qowl ugama dhigi karno sidanuu leeyahy ma odhan karno maanta xaakimkaa jooga ee innagayna xukumaya ma odhan karno maadaama qawaaniin shareecada khilaafsani ay jirto oo dastuur ku taalla ama xeerar kale oo ka farcamay eh, eh, rays cabduraxmaan waa mustaxil lilxukmi hayri ma anzil lama odhan karo xataa yaltazim ilaa isaga loo sheego lagu idhaahdo waa qaanuunkan samayntiisa waxaa ka laazimaysa anaka tastaxil xukm hayri ma anzil anaka tajcad xukm allah anaka anaka anaka odhanaya waan ogahay wa altazim bi waanan dushaanan u ridanaya waxaasoo dhan markaasu dee kufri kufr ay noqonaysa laakiin qofka wax qowlkiisa ka laazimaya isagoo aanu iltizaamin waxaa kaloo taa raacda sheekh ibn cuthaymiin raxima allahu tacaala fatwa jirta fii aakhiri cumrihi maalmihi noloshiisa u dambeeyey uu fatwooday oo insha allahu tacala aan akhri doono oo masalat lqawaaniin lafteeda tafsiilka culimada kale ay gelinayaan uu gelinayo soo waadix maaha idan waan akrin doona su-aashana iyadoo musajelana youtubeka way ku jirtaa fatwadaas sheekh abulxasan baa weydiinaya su-aasha masalat lqawaaniin bal eh, xukumkeedu wuxuu noqonayo calaa kuli xaal khulaasat lqowl waxa weeye wadcu lqawaaniin ama alxukmu bilqawaaniin haddii ay la socoto waxyaabihii kale mukafirka ahaa oo ictiqaadun qalbiyun makhsuusun oo kufriya hadduu la socdo alxukmu bigayri maa anzala allah suwarkiisa mid kamida uun weeye daliil kala qaadaya o odhanaya hadduu si cashwaaiya bigayri maa anzala allah ugu xukumayo iyo hadduu si munadama ugu xukumayo way kale xukum duwantayna ma hayna de bal ninka maalin walba soo fadhiisanaya ka warrama ee maalin walba ku xukumaya bigayri maa anzala allah qaanuunna aan samaysan iyo ninka maalin walba soo fadhiisanaya ee qoris wuxuu qorqortay oo sharciga khilaafsan ku xukumaya ma salafku labada suuro may kala qaadin bal way ilaaqeen waanay tacmiimiyeen daliil kala qaadayaana ma jiro nas kala qaadayana ma jiro ijmac kala qaadayaana ma jiro ta kale manadu takfiir waa maxay maxaamilkaa masderka miyaa masder xukm hayri ma anzl اlah qofkan alxaakim bigayri ma anzl waxaa lagu takfiirinayaa ma isaga xaalkiisa xasaba xaalihiba mise waa meesha uu ka keena waxaan wax ku xukumayo haddaynu dhahno wadcu qawaaniin iyo alxukm biqawaaniin waa kufr dee masderkaynu eegnay marna min rasihi buu ka keenay marna qaanuun buu raacay tuu madaxiisa ka keenayna kufri maaha baynu leenahay abara markuu qaanuun dhigan raacayna waxaynu leenahay waa kufri abara shareecaduna masderka ma ictibaarin qofka ictiqaadkiisa iyo xaalkiisa alxaamil ala xukmi hayri ma anzl اlah ayay ictibaarisa halkay shareecada kaga taallaa in manaadka laga dhigo manaadka yani cilat alxukmi bilkufri cala alxaakim bigayri ma anzla allah cilada xaakimka bigayri ma anzla allah loo tagfiirinaya in laga dhigo kitaabada in wax qoray maxaase ma aladii yumayiz lkitaaba kitaabada waxaan soocaya waa maxay isagoo waxba aan qorin ama wax dhigan hadduu doonaha la xifdiyonaya aan laba qorin be aanu jirin hadduu maalin walba sharcigii ilaahay khilaafayo oo bikara u khilaafayo maxay kaga duwantahy markuu wax dhigan raacayo macsiyadu waa macsiyo ama ha la taqniiniyo ama waxa weeyaan yaan la taqniinina soo qaad nin waalida oo guri maamulo rabbi usra ah ninkaasi waxyaaba macaasiya buu u jideeyaa dadka guriga degane u maamulo hablaa wuxuu ku odhanayaa xijaabka iska daayoo hablo qurux badan baa tiine habaa isdadine raggo haydan arkaano ha laydin guursadee dhar fiican oo bilicla xidha soo waadix ma ya ehm, inamada wuxuu leeyahay war qeyrkiina ka hadhinayniyo heesaa iyo muusiga aada u dhegaysta ya gurigii wuxuu leeyahay guriga qur-aan ha ku shidine iska daaya qur-aanka sidiina kale u akristoo guriga qur-aan ha ku shidina wuxuu leeyahay eh, bidixda wa wax ku cuna kuwa yaryar markuu tarbiya wuxuu leey bidx ku cun midig iska daa bidx ku mid kalea jira oo intaa kaasi isagoon waxba wadcin oo aan dejin uu si cashwaa ama ku soo dhaca uu reerkiisa ugu xukumayey isagu qaanuun ka dhigay wuxuu dhegaysta waxaan idiin sheegayaa qaanuunka gurigeena xukumaya lagaga dhaqmayo waa maxay qaanuunkaasi hablo waa inaan xijaaban qur-aan waa inaan la shidin waa inaan waxa weeyaan eh, midigta lagu cuno bidixa lagu cuno waa in waxa weeyaan heesaha la dhegaysto muusiga aad kor loogu qaado jaarka waa in la shiido maalin walba gamiba mayno ilaa jaarka aynu shiidno wuu qortay maxay labadaa nin ku kala duwan kitaabada soo ma ma kitaabada midna gaal ka dhigaysa midna caasi muslima ka dhigaysa laa abada walihaada culimada ahlu sunna ee mucaasiriinta haalibkooda iyo agarkooda waxay mareen suuraة اxukm bغayri ma anzl suuraة اlxukm bاlqawaaniin ictiqaad kufri mar haddaanu la socon inay la mid tahay alxukm bغayri ma anzla laagii itibaaca lilhawa ama xuba lidunya wالri'aasa loo sameynayey ama takaasula loo sameynayo inay lamid tahay waxba aanay kaga duwaneyn culimadaa ka mida sheekh ibnu baas fataawooyin badan buu ku leeyahy xataa mar waxaa isa soo urursaday qolooyinka masalada wax ku gaalaysiiya oo salmaan alcawda iyo hormood ay u yihiin nin sheekoo weynna way soo kaxaysteen cabdalla jibriin la odhan jiray la naxariistee sheekh ibnu baas dood adag bay maslada kala galeen way loodi waayeen wuxuu isu soo taagay in alxukmu bilqawaaniin oo istixlaal iyo wax lamid ah aanay la socon la hahdo waa kufri waa qowl lkhawaarij buu isu soo taagay sheekhu halkaana way ka dhaqaajin kari waayeen baroosinku aasta waxaa lamid a ah sheikh albani raximah llahu tacaala oo uudiya bisababi hadihi اlmasأla takfiiriintu aad ay u dhibeen waa murji hadda ibnu baas iyo albani hadalkood waa isku mid lakin ibnu baas kumay dhiiran inay idhahdaan waa murji de waa sheekh weyn oo dowlad weyn ka soo jeeda oo dowladdiisa mufti u ah oo muslimiinta in badan ay garanayso oo dee laga yaabo dad badan inay kaga tagaan hadday ibnu baas caayaan lakin albani waa ka duwany waa ninkaa markii horena albania kasoo qaxay markii dambena suuriya usoo qaay marki dambe suuriya kasoo qaxay urdun haddana uqaxay halkaa waxa weeyaan dee dawlad daba fadhida iyo cid difaacaysa midna aanu jirin walihaada hum anfusuhum yaxkumuun bigayri ma anzala allah laba sheekoo fatwada isku mid tahay ayay midna xukum siiyeen ka kalena xukum siiyeen labada xukumna sax ma wada noqon karaan mid baa shareecada waafaqsan midna u khilaafsanyi marka hum anfusuhum yaxkumuun bigayri ma anzala allah iyaga laftooda ku xukumay bigayri ma anzala allah risaalo dhan bu l fitn takfiir oo maslada si fiican ugaga hadlay sheekh ibnu baasna tacliiqu ku ayidi u sameeyey shekh ibn cuthaymiinna saasoo kale shekh ibn cuthaymiinna fataawooyinkiisa oo inaga sheegnay hadalkiisuna wuxuu u baahan yahy in aad iyo aad loo fahmo haddii xataa uu tasriixin lahaana dee waa qowlu caalim qowlu caalimna xujo maaha masalada takfiirkuna qofka muslimka ee islaamnimadii sugnaatay yaqiin ku sugnaatay shaki iyo ixtimaal diinta lagagama saari karo shekh ibn cuthaymiinna waynu ixtimaalaad masaladana inay gaalnimo tahay nasna ma tusin ijmaac culamana ma tusin manaadkeeda lagu salaynayaana cilada lagu salaynayaana manaad saxiixa maaha waadix shabaab wallahu aclam sal allah ala nabiyina maxamed